والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaynu ku dhex jirnay baabu ma jaءa fi dabxi ligayr illah waxaa ku soo arooray allah subxaana watacaala cid aan ahayn in wax loo qolo amaba se loo gowraco waxaynu tilmaanay gawraca makhluuqaadka wax loo gowracaya ama ha noolaadaan ama ha dhintaan ama jin ha noqdaan ama insi ha noqdaan inuu noqonayo shirki haddii gowracaasi qastiga iyo ujeeddada laga leeyahay ay tahay in makhluuqaasi lagu weyneeyo ama loogu dhawaado <clears throat> oo isaga nafci lagaga doonayo ama dhib laga baqanayo xaggiisa inuu ka yimaado si looga badbaado wax loogu gawracayo wuxuu ihi alimaamu nawowi raximah llahu tacaala addabxu ligayr illahi macnaahu an yadbaxa bismi gayr illah kaman dabaxa lisanam aw isaliibi aw limuusa aw liciisa aw ilkacba fakulu hada xaraam dabxu ligayr illah waa in magaca ilaahay subxaana watacaala waxaan ahayn lagu gawraco sida qofka sanam u gawracaya ama u gawracaya saliibka mucatabka ama nebi muuse u gawracaya ama nebi ciise ama kacbada u gawracaya fakulu hada xaraam gawracyadaas oo dhami waa xaaraam walaa taxilu hadihi dabiix neefka sidaa ama qastigaa lagu gawracayna xalaal maaha sawaaء kana daabixu muslima aw nasraniya aw yahuudiya nasa calayhi shaaficiy waitafaqa caleyhi asxaabuna ka gawracaya ama ha noqdo muslim ama kristaan ama yahuudi waa xaaraan gawracaasi neefkaasina waa bakti sidaasi ayaa uu caddeeyey imaamu shaafici raximah llah an shaaficiyana ay isku waafaqeen buuhi nawowi fain qasada maca dalika tacdiima almadbuuxi lahu gayra allah kana dalika kufran haddii gawracaasi uu uga qastiyo inuu ku weyneynayo kaa uu gawracayo ee aan ilaahay ahayn gowracaasi wuxuu noqonayaa kufri gaalnimo fain kaana ahaabixu muslima qabla dalika saara bidabxi murtaddan haddii qofka neefka qasdigaa ku gowracay marka hore muslim uu ahaa gawracaasi ayuu ku noqonayaa murtad mid diintii ka baxay oo arrin gaalnimo oo shirkiga ku dhacay sidaasi ayuu leeyahy alimaamu nawowi raximahullah kitaabkiisa rawdatu aalibiin ee fiqiga ayaa sidaasi waxa weeyaan uu ku tilmaamay marka bal hadda ufiirso in sanam loo gawraco iyo in loo gowraco saliib oo mucatabkaa ah nasaaradu ay caabudaan iyo in nebi muuse iyo nebi ciise oo laba nebi oo ilaahay soo diray loo gowraco iyo in kacbada oo musharafa loo gowraco ayuu simay alimaamu nawowi leanna dhammaantood ha kala sharaf badnaadaane dhammaantoodba waa makhluuqaad makhluuqna xaq uma lahayn wax loo gowraco iyadoo lagu weyneynayo amaba se loogu dhawaanayo wax lagaga doonayo xadiidka cali bin abi aalib rasuulku caleyhi afdal salaatu watasliim wuxuu aada xil isaga saaray caqiidadii jaahiliga ahayd oo ah makhluuqaadkan wax loo gowraco iyadoo lagu weyneynayo loogu dhawaanayo sidii meesha uu uga saari lahaa ee uu tirtiri lahaa sidaasi awgeed baa rasuulku sala allahu aleyh wasalam uhi lacana allahu khabar bay noqon kartaa uu rasuulku inooga warramaayo inuu ilaahay nacdalay qofka ilaahay cid aanan xug gowraca waxaa kaley noqon kartaa ducaa caleyh rasuulku sala allahu alayh wasalam inuu habaarayo lacana allahu man dabaxa ligayr illah ilaahay ha nacdalo uu leeyahy nacdasha ilaahay ha ku dhacdo ka u gowraca cid aan ilaahay ahayn marka ligayr illahi marka la yidhi waa caam oo waxaa soo gudagelaya makhluuqaadka o dhan kullu man siwa allah xataa hadduu u gowraco malag ama nebi ama jin ama insi dhammaantoodba waa soo gudagelaya marka waxaa taasina ayna tusinaysaa gawracaasi makhluuqaadka wax loo gawracaya inay tahay kabaa'irta iyo dembiyada waaweyn inay kamid tahay lacana allahu man lacana waaliday ilaahay ha nacdalo qofka labadiisa waalid nacdala nacdala bimacnaa caayo weeyaan halkan shardi maaha inuu isticmaalo kelmadda allacn ay sabahuma wa haddii la insaan baa wax nacdalay macnaheedu waa saba shatam markaa nacdasha waalidkii uu nacdalay waalidkii uu nacdalay waxay noqon kartaa mid mubaashir oo isaguba afka ula tago waalidkii uu caayay kaasi waa nacdalay waxaa kaloo ay noqon kartaa inuu sabab u noqday waalidkii in la caayo oo rasuulka markii la weydiiyey kayfa yalcanu rajulu waalideyn siday suurtagal utahay nin inuu nacdalo labadiisa waalid wuxuu uhi rasuulku yasubu aba rajul fayasubu abaah wayasubu umahu fayasubu umahu xadiid cabdillahi bni camr bn alcaas aladi rawahu lbukhaari wa muslim siduu waalidkii u caaya ama u nacdalaya waxay noqonaysaa nin buu doonanaya u daandaansanaya markaasuu aabihii caaye markaasuu isaguna u jawaabayaayo aabihii buu isna caaye ama qofuu ku gardaroonaya hooyadii u caaya isna markaasuu u jawaabaya hooyadii u caaya kamacnaa sabab buu unoqday waalidka in la caayo waxaana xadiidkaa fuqahadu ay ka qaateen qaacidada odhanaysa ana sababa bimanzilati lmubaashara fi lism qofku shayga xun hadduu sabab u noqdo iyo haddii uu sameeyo waa isku mid xagga dembiga laakiin waxa ay ku kala duwan yihin xagga damaanka iyo magdhowga oo haddii qof shay sabab u noqdo cid ay wax ku noqoto midna uu mubaashir yahay oo kii gacantaba ula tegay uu yahay oo waxyeeladaasi geystay tusaalehaan nin baa ceel buu qoday waddada agteeda ayuu ceel ka qoday nin baa markaa nin ku riday kii ceelka qoday waa musabibkii oo sababta ayuu leeyihi kan ku ridayna waa mubaashirkii oo waa kii gacanta geystay xagga dembiga isku mid ayay noqonayaan laakiin xagga damaankiiyo magdhowga waxay culimadu yidhaahdaan waxaa magdhowga laga rabaa mubaashirka gacanta geystay <clears throat> haddii lse ay suurtogeli weydo kaa in magdhowgii laga helo oo uu dhinto amaba se uu baxsado kale waxaa magdhowga laga qaadayaa kii musabibka ahaa marka cala kuli xaal xadiidkan wuxuu tusinaya ana asababa bimanzilati lmubaashara fi lithm oo kii waalidkii isagu toos u caayay iyo kii waalidkii in la caayo sabab u noqday inay xagga dembiga isku mid yihiin oo labaduba nacdal ay mutaysteen ayaa xadiidku tilmaamaya lacana allahu man awa muxdithana macnaheedu waxa uu yahay almuxdith fi umuuri nnaas wa shu'uunihim ka dadka xaaladooda arrin xun kusoo dariyey ama kusoo daray oo tusaale ahaan cid ayaa waxa weeyaan uu dad buu laayay ama xoolahoodii ayuu dhacay ama uu xaday ka noocaasi inaad soo hoyso o aad qariso o aad difaacda kuma banaan haddaad saa samaysana nacdasha ilaahay baa kugu dhacaysa waxaa kaloo soo gudagelaya almuxdithu fi ddiin ka diinta ilahay wax kusoo daray dadka mubtadicada ee bidaca diinta ilaahay subxaana watacaala kusoo daray kuwaasina ma banaana inuu qofku uu soo dhawaysto bal waxa waajib ku ah inuu ka beri noqdo oo uu ka digo oo dadka uuga digo inuu kuwaasi dadka u ammaano oo uu difaaco oo bidcadooda dadka indhahooda uu ku yareeyo uu idhaahdo waxba dhib ma laha khayrkooda kale ayaa fara badan waxay soo gudagelaysaa man aawa muxdithan ilaahay nacdashiisa ayaa ku dhacaysa sababtuna waxay tahay dadku maanta haddii la ninka nin dilay ninka qariyo ka warrama dee waa dembiila bay odhanayaan hadda waa waxaa qofkaasi uu sameeyey waa waxyeelo adduunyada ku saabsan weyi haddii ladhaha ka warrama ninka mubtadic soo dhawaysta ee difaaca ee ammaana ee dadka u qariya ee uga digi waaya waxay odhan mubtadicu miyaanu muslim ahayn ma gaal ba marka sababtu maxay tahay dadka diintii iyo adduunyadii waxaa la weyn adduunyada ayaa la weyn in dadka la dayriyo oo beri laga noqdo oo dadka looga digo laha iska ilaaliya min ajli dunya way ogolyihin laakin min ajli diin diinta daraaddeed diinta la difaacayo o la ilaalinayo mubtadicada in laga hadlo ma ogola liana diina haana cindahum diinta ayaa la fududaatay ka qofka waxa weeyaan dadka dhibaato u geystay qarinaaya iyo ka mubtadic dadka u qarinaya waxaa daran ka dadka mubtadic u qarinaya waayo ka dadka dhibaato ugeystay qarinaaya kaasi dadka adduunyadooda ayuu waxyeeleeyey ka diinta ka wax ku soo dariye diinta kharibaya ka qarinaya ama difaacaya ama ammaanayaana dadka diintoodii buu waxyeeleeyey waxyeelada diinta markaa la gaadhsiiye ayaana ka daranta loo geysto dadka waxa weeyaan adduunyadooda lacana allahu man hayara manaara alard manaara alardi waa waa calaamaatuha wa maraasimuha waa xuduudda dadka jaarka udhaxaysa jagooyinka iyo beeraha qofka markaa bedela ee ku durka qofkii ay jaarka ahaayeen ee beerahoodu ay isku xigeen ama jagooyinkoodu ama guryahoodu isaguna waa nacdalayi marka hadi lumuuri xadiidka lagu sheegay waa min alkabaa'ir wey dembiyada waaweyn ayay kamid tahay saa awgeed baa la nacdalay cidda samaysa وعn طارق بن شهاaب أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاla wuxu uhi dkla الجنةa جanada waxaa galay rajul nin في dhubاbin ay bdhubaabin duksi sababtii ayuu jannada ku galay qaaluu waxa uhi wa kayfa dalika arrinkaas sidee buu ku dhacay ya rasuul allah qaala wuxuu ihi mara rajulaani laba nin ayaa soo maray calaa qawmin dad bay soo mareen lahum sanamun sanam leh laa yajuusuhu sanamkaasi oo aanu ka gudbin axadun qofna xataa yuqariba lahu ilaa sanamkaasi uu u dhaweeyo shayan ilaa sanamkaasi qurbaan uu u bixiyo daraadii faqaaluu liaxadihimaa labadii nin midkood bay ku idhaahdeen qarib haye sanamkii hebel baad agtiisii maraysaaye qurbaankiisii bixi bay idhahdeen qaala wuxu uhi laysa cindii agtayda maha shayun shay o uqaribuhu aan sanamkaasi qurbaan ahaan usiiyaa qaaluu lahu waxay idhahdeen qarib war wuxuun bixi walow dubaaban duksina ha noqotay faqaraba dubaaban xabad duksiya ayuu soo qabtay oo uu dilay oo sanamkaasi waxa weeyaan qurbaan ahaan uu ugu qadimay fakalw fakalluu sabiilah fakhallow sabiilah waa sii daayeen oo waa fasaxeenkaa fadakala naar naarta ayuu galay wa qaluu lilaakari kii kale waxay ku dhahdeen qarib war qurbaankii sanamka bixi faqaala wuxu uhi ma kuntu mayn liuqariba inaan wax ugu dhawaado liaxadin axad shay aan inaan ugu dhawaado duuna allahi caza wajala ilaahay sokadii liuqariba inaan ugu dhowaado liaxadin axad shay-an aan ugu dhowaado duuna allah axadkaasi oo ka sokeeya ilaahay caza wajal fadarabuu cunuqahu qoorta ayay ka jareen fadakala aljanna jannada ayuu galay rawahu axmed marka xadiidku waa daciif dhowr cilona waa leeyahay waxaana asaxiixu fiihina waa anahu mawquuf calaa salman alfarisi radia allahu canhu arda salman alfarisina kana miman akada min bani israil waxa uu kamid ahaa saxaabada reer banu israil wax ka qaadatay ayuu kamid ahaa fihi masail alula waxaan uga tegaya aanan usharaxayn xadiidkan masaa'il badan ayuu kasoo saari doonaa sheekhu oo masaa-isha dhexeeda inoogu iman doonto halkaasaynu kaga hadli doonaa qaala alula masalada ka waa tafsir qul ina salaatii wa nusuki tafsiirka aayadda qul ina salaatii wa nusuki oo waxaa la ysku cadfay salaadii iyo annusuk oo ah addabx gawraci labaduba inay cibaado yihiin tii ilahay cid in loo leexiyaaba ay shirki noqonayso ayay taasina tusinaysaa athaaniyatu masalada labaad tafsiru fasalli lirabbika wanxar manaa maadaama ilaahay subxaana watacaala uu ku necmeeyey oo uu ku siiyey alkawsar ina acطaynaaka alkawsar ilaahay umahadnaqo mahadnaqaaguna ha noqdo inaad ilaahay u tukato o aad ilaahay u gowracdo ay bisalaati wadabx marka cadafka laysku cadfay salaadii iyo dabxigu ee weliba la yidhi lirabbika ilaahay lagu xasriyey waxay tusinaysaa ilahay cid aanhayn labadaa midna inaan loo leexin karin athaalihatu albadaatu bilowga lagu bilaabo bilacnati man kii nacdasha la nacdalay dabaxa u gowracay ligayr illah ilaahay cid aan ahay oo markuu sheegaya rasuulku sala allahu alayh wasalam dembiyadan dadka sameeyey ay nacdalan yihin wuxuu u horreysiiyey lacana allahu man dabaxa ligayr illah leanna kaasi waa shirki wey shirkiga waxaa la idhahana waa dunuubta kauwa ka u weyn waana ka u ay tahay dadka in looga digo waana sheega u horeeya qur-aanku uu ka digay araabicatu lacnu man mid nacdasha la nacdalay lacna waalideyhi labadiisa waalid caayay ama in la caayo sabab u noqday wa minhu waxaa kamida bu uhi sheekhu nacdasha labada waalid qofku uu nacdalayo an talcana inaad nacdasho waaliday rajul nin labadiisa waalid oo fa yalcana waalideyk uu isna kuu jawaabo labadaada waalid uu nacdalo oo ta horena waa mubaashara ta dambana waa maxay waa sabab buu unoqday wey alkhamisatu lacnu man mid nacdasha la nacdalay aawaa ah, soo dhawaystay oo soo hoystay muxditan mid diinta wax ku soo daray oo mubtadica ah, ama dadka dhibaato u geystay wa huwa arajulu waa ninkii yuxditu la soo darinaya shay-an shay yajibu fiihi ay waajib tahay shayga dhexdiisa xaqullah ilahay xaqiisa in lagu oga qof buu dilo qisaas baa ku waajibtay ama waxbuu xado waxaa ku waajibtay yani qaطcu yadi in gacanta laga jaro ama qof buu qadfiyey xadulqadfi baa ku waajibay wahaakada fayaltajiu waxa uu iilanayo u irkanaya ilaa man mid yujiiruhu ka magan geliya min dalika arrinkaa oo idhaahdo ninkaa lama taaban karo waxba laguma samayn karo marka kaa magan gelinaya ayaa noqonaya kaa la nacdalay asaadisatu lacnu man mid nacdashara nacdalay kayara bedelay manaara alardi calaamadaha dhulka wahiya manaara alardigu almaraasimu waa xuduudda alatii taasoo tufariqu kala kaxaysa ama kala soocdo bayna xaqika xaqaaga iyo wa xaqi jaarika jaarkaaga xaqiisa min alardi dhulka uu ku leeyahy wa tuqayiraha waad bedelaysaa bitaqdiimin aw taakhiirin waxaad ku bedelaysaa dib u taqdiimku saas ayuu noqonayaa inaad calaamadiisii durkiso nacam inaad taakhiirku saasuu noqonaya calaamadiisi inaad dib udhigto aad durkiso taqdiimkuna wuxuu noqonaya taadi inaad hore aad udhigto labada midna ma banaana asaabicatu masalada toddobada alfarqu farqiga udhaxeeya bayna lacni lmucayan qof gaara in la nacdalo iyo wa lacni ahli lmacaasi ahli lmacaasiga in la nacdalo cala sabiili lcumuum si guud loo nacdalo oo imika marka la yidhaahdo qofka labadiisa waalid caayo ilaahay ha nacdalo dee qof gaara lama nacdalin si guudun baa loo nacdalay dadka macsiyadaa sameeya lakin haddii la dhahdo hebel ilaahay ha nacdalo waa lacnu mucayan wey marka sheekhu waxaa ka muuqata inuu ku tegsan yahay madhabka odhanaya lacnulmucayan ma banaana qof mucayana in la nacdalaa si guudun baa loo nacdali karaa cidda nacdal mutaysatay masaladana saddex qowl bay culimadu ku leeyihin ahlucilmiga qaarkood waxay dhahaan ma banaano walow kaafir ha noqdee walow gaalba ha noqdee gaal nool gaalka dhintay in ilaahay naxariistiisii uu ka fog yahay taashigii kuma jiro laakiin gaal ha noqdo nool be qof lama nacdali karo gaala waana madhabka ay ku tageen xasan albasri iyo ibnu siriin iyo imaamu axmed iyo sheikhulislaam ibnu taymiya oo qowl annawowi waana ikhtiyaarka sheekha sida halen ka muuqata qawlka kalena wuxuu leeyahy waa la nacdali karaa ka gaalka ee nool laakin muslimka faasiqa ee saaxibulmacsiyaha ayaanay banaanayn in la nacdalo qawlka saddexaadna waxa weeye waa la nacdali karaa qof kasta oo nacdal mutaystay ka aan mutaysan baan la nacdali karin lakin hadduu mutaysto waa la nacdali karaa walaysa lacanu ilaa min jumlat ducaa cala linsaan nacdashu waxay kamid tahay un habaarka dadka la habaaro marka qofka aan mutaysan haddaad nacdasho aday kugu soo noqonaysa laakin kii mutaystay baa laga hadlaya sida daahirkaana qowlkaasi ayaa u raajaxsan adilo badanna waa leeyi in badan oo salafka kamidina sidaa waa sameeyey imaamu malik wuxu uhi lacana allahu camran camr ibnu cubayd buu ujeedaa ninkii muctaziliga ahaa fainahu ibtadaca hadihi lbidca wa qaala wakiic bishr mirisi isagoo ka hadlaya lacanahu llah cabdillahi bnu axmed wuxuu ka wariyey can eh, yaziid ibn haarun inuu yihi lacana allahu ljahma waman qaala biqawlihi jahm ibnu safwan ilahi ha nacdalo iyo cidda qawlkiisa madhabkiisa qaadatayba marka adilada macnahayna tusinaysaa aada iyo aad bay u fara badan tahay sharaxa markaa mufasalka ah eh, kitaab tawxiid maalinta arbacada aynu sharaxnana adiladaasi waa akrinay iyo aahaartaba markaa qofkii doonaya sharaxaas waa duuban yaha uga noqda insha allah athaaminatu hadi lqisa lcadiima qisadan weyn wahiya qisatu dhubaab wey waa qisada duksiga ataasicatu kownuhu ahaanshaha uu yahay dakala naara naarta mid galay bisababi dalika dhubaab duksigaa uu sanamka u gowracay ayuu ayuu naarta ku galay aladi kaasoo lam yaqsidhu aanu uqastiin bal facalahu waa sameeyey takhalusan min sharihim isaga oo sharkooda doonaya inuu ka takhaluso dhibkooda inuu ka badbaado isagoo doonaya lam yaqsidhu markuu leeyahay sheekhu muxuu uga jeedaa umuu qastiin wuxuu leeyahy duwaysh raximah llah kitaabka atawdix lmufiid la yihaahdo fi sharxi masaa'il kitaabi tawxiid ay lam yaqsidhu qabla an yatlubuu minhu nin usoo qasdiyey oo inuu sanamkan qurbaansiiyo usoo qasdiyo soo niyeystay ma ahayn intii aanay ka dalbin ka hor falama khaafa min sharihim taqaraba xiilaydi laakin markii uu ka baqday inay dhibaato u geystaan qoladii sanamkaa sadanadiis ahayd muri muriidadii sanamkaas ayuu waxa weeyaan sanamkaas duksigaasi uu qalay takhalusan minhu walaysa macnaahu anahu lam yaqsidu mutlaqan oo haddii la dhaha umaba uqasdiyinba dee waxay noqonaysaa haddaa muxuu naarta ku galay qofku ma waxaan uqasdiyin buu naarta ku galaa waxaa la odhan karaa waa kala duwaneed sharaaicdii o shareecada islaamka qofka waxa lagu khasbo loo qaban maayo walow shaygaasi gaalnimoba ha noqdee lagu khasbay sida qur-aankuba uu tilmaamay ila man ukriha waqalbuhu muطmainu biliimaan laakiin sharaaicdii hore iyadu waa ka duwanayd o qofku wixii uu sameeyaba waa loo qabanaya walow wax lagu khasbayba ha noqotee marka xadiidkan arrinta kusoo aroortay taasaa lagu xambaari karaa iyadoo lagu khasbay i waa lagu dilaya ama qarib shay lihada sanam ayaa haddana naarta uu ku galay <clears throat> waana sida uu leeyahay alimaam shinqiti raximah llahu tacaala markuu fasiraya suurat lkahf kitaabkiisa adwa lbayaanka asxaabu lkahf maxay yidhaahdeen inahum in yadharuu calaykum yarjumuukum aw yuciiduukum fii millatihim walan tuflixuu idan abadaa war qowmkeeni hadday ina ogaadaan dhagax bay nagu dili doonaan ama waxay nagu khasbi doonaan diintii baatilka ahayd inaynu ku noqonno maxay ku gabagabeeyeen walan tuflixuu idan abadaa haddii diinta aada ku noqotaan iyadoo laydinku khasbayna weligiin liibaani maysaan markaa taa culimada qaarkood waxay ka qaateen sharaaicdii hore inaan ikraaha loogu cudurdaari jirin qofnaba oo dee falaaxi ayaa naftooda ay ka anfiyeen shareecada islaamka qofka haddii gaalnimo lagu khasbo gaalnimadii uu sameeyo dee la odran maayo qofkaasi laa yuflix lakin iyagu waxay idhahan diintii bay idinku khasbi doonaan dabeetana waxaa dhici doonta weligiin ba inaydaan liibaanin marka xadiidkana waxaa la odhan karaa yani aayaddaasi ayaa uu la macno yahay almacaashiratu macrifatu qadri shirki shirkiga qadarkiisa in la garto fii quluubi lmuuminiin muuminiinta quluubtooda uu ku leeyahay macanaa foolxumada uu quluubta muuminiinta uu ku leeyahay shirkigu kayfa sabra siduu ugu sabray baleeg dalika kaasi cala alqatli dilkii la dilayey walam yuwaafiqu maanu ugu u waafiqin calaa talabihim wixii ay ka dooneen maca kownihim iyagoo aan lam yatlubuu kuwa aan ka doonin ila alcamal daahir intaa muuqata mooyaane manaa shirkigu weynidu la weynaa awgeed iyo foolxumada uu la foolxuma ayaa keensatay in dilkii la dilaayo uu ku sabro oo wixii ay ka dooneen uu samayn waayo weliba may odhan dee qalbiga ka gaalow oo qalbigiisa ma maamuli karaan e waxaa suurtagal u ahayd inuu iimaanka iyo tawxiidkana qalbiga uu ku haysto maadaama la khasbayna shaygan lagu khasbay uu sameeyo lakin xataa taa raalli kumuu noqon qaal cashara ana aladii kaa dakala naara naarta galay muslimun buu ahaa marka hore liannahu law kaana kaafiran hadduu gaal ahaan lahaa lam yaqul ma yidhaahdeen dakala naara fii dubaabin duqsigaasuu naarta ku galay lama yidhaahdeen ee gaalnimadiisa dee naarta uu ku galay baa la odhan lahaa athaaniyatu cashara fiihi shaahidun xadiidkan waxaa ku sugan marag lilxadiidi صaxiix xadiidkii صaxiixa oo markhaati kacaya ee rasuulku uhi aljanatu jannadu aqrabu waa uga dhowda ilaa axadikum midkiin min shiraaki nacli indhasha kabtiisa wanaaru naartuna milu dalika waa sidaas oo kale oo labada nin waa wada socdeen midkoodna waxa weeyaan dakala aljana midkoodna dakala annaar marka midna jannada ayaa u dhaweyd midna naarta ahaalihatu cashara macrifatu garashada la garta ana camal qalbi qalbiga camalkiisu huwa lmaqsuudu inuu yahay ka loo qasdiyey ee alacdamu weyn xataa cinda cabaadati alasnaam xataa kuwa asnaamta caabuda oo camalulqalbigu waa maxay iminka xadiidka ku jira nimankani waxay ku yidhahdeen markuu yidha wax allaala waxaan bixiyo oo qurbaano sanamkaasi aan siiyo ma hayo maxay ku yidhahdeen qarib walow dubaaban ma duksi baad weyda xabad duksiyo meelahaan ka soo qabo oo qurbaan ahaan u niyood oo sanamkan u bixi markaa duksi muxuu tarayaa hal yu'kal minhu laxmun aw yushrab minhu maraq duksi mahilib baa laga cunayaa se maraq baa laga cabaya ujeedadooda u weyn u socdeen waa maxay waa qasdiga oo ah tacdiimu sanam inuu sanam ka weyneeyo ila duksigan waxba alaalo wax laga faa'idaya ma jirte oo bimacnaa uu ku qumo uun oo uu sameeyo hadal ama ficil walo waxtar kale yaanu lahayne lahaane ay ka muuqato uun inay qalbigiisa ku jirto tacdiimu hada sanam weynaynta sanamkani oo hadduu qofku yidhaahdo waxaan bixinayaa anigu yani mi-aat alibil ayaan sanamkaa daraaddi u bixinaya ama qabriga laakiin aanu ma inuu wax tari karo iyo inuu cid wax yeelayn karo ka yeeli maayaan ororod geelaa kaxaysay odhanayaan maba ogolid ba eh, makaanadiis iyo qadarkiisao maba weyneynaysid ba ohanaya marka shayga maqsuudka weynihi agtooda waa maxay waa camalu qalbiga in xagga qalbiga laga ictiraafo shaygan oo xagga qalbiga laga weyneeyo taasaana ugeysay inay yidhahdaan duksi u gawrac iyagoo og duksigu inaan waxba tarahayn manaa muuji un inaad inaad weyneynaysid weyaan macnuhu waxay uqasdiyeen istimaalata qalbihi qaala baabun laa yudbaxu loo gawrici maayo lilahi ilahay bimakaanin meel loogu gawrici maayo yudbaxu fiihi loogu gawracay ligayri illah cidaan ilaahay ahayn marka baabkani aada iyo aad buu munaasib ugu yahay baabkii hore baabkii hore wuxuu ahaa min baab lmaqaasid oo maqaasidda shareecada waxaa kamid a inaan ilaahay cid aan ahayn wax loo gawricin iyadoo lagu weyneynayo loogu dhowaanayo baabkana waa min baab lwasaa'il wey oo adigoo ilaahay u gowracayo qasdigaagu uu sax yahay ayaa lagu leeyahay meel cidaan aan ilaahay wax lagu gawraco ilaahay ha ugu gawrici oo maxay tahay sababta lagugu diidaya gawraca aada makhluuqaad aad ilaahay u gawracday meel makhluuqaadka wax loogu gawracaa waxay wasiilo iyo wada ay u noqon kartaa in allah subxaana watacaala cid aan ahayn wax loo gawraco oo adigu aad u gawracdo ama cid kale ay u gawracdo marka maxay tahay sababta loo diiday sababta loo diiday waxay tahay waa saddan lidariicati shirki waa wadada shirkiga la awdaya albaabadeedana waa la xidhaya lanna hada yuaddi ila tashabub alkufaar fi daahir meesha asnaamta wax loogu qalo ama qubuurta iyo dadka dhintay ama jinka haddaad neef kaxayso aad tira anigu ilaahay daraaddi udxiyadaydan halkaa ku gawracaya ama caqiiqada waxaad noqonaysaa mid kuwii kufaarta ahaa ee mushrikiinta ahaa dusha uga ekaaday markaad ugu yarta walow qastigiinu ha kala duwanaade mana banaana inaad gaalada dusha uga ekaato walow qastigiinu ha kala duwanaadabe taasina daliil bay sharciga ku leeday oo rasuulku uu diiday sala allahu alayh wasalam laba wakti in la tukado markay qoraxdu soo baxayso weli aanay kor noqon iyo markay dhacayso intaanay weli qarsoomin sababtuna waa maxay waa labada wakti ee dadka caabudaa ay usujuudaan shaydaanka isku beega qoraxda marka adigu waktigaa ilaahay ha u tukan baa lagu yidhi qasdigu waa kala duwanya kana wuxuu u sujuudayaa shaydaan adna ilaahay baad usujuudaysaa iyadoo qasdiga kala duwan yahay baa haddana laguu diiday salaadii limaada leanna dusha ayaad isaga ekaanaysaa watashabuh fi daahir yurisu tashabu fi lbatin haddii dusha laysaga ekaadana waxaa ku xigta in qalbigana laysaga ekaado wa kadalika haddii ilaahay subxaana watacaala aad tidhaahdo ayaanu xug gawracaya oo meel makhluuqaad loogu gawracaan ugu gawracaya waxaa dhici karta inay ficilkaaga dadka qaarkood ay ku dagmaan oo ay u maleeyaan in kii hore loogu samayn jiray uu jaa-is yahay oo u banaan yahay haddana adiguba aada la tagtay tusaalaha neef baad kaxaysay waxaad tidhi carruurta waqlashoodii baa laygu leeyahay oo shan wan baad kaxaysay oo waxaad la tagtay qabriga iyo sukeenuun dushiisa meeshaasi waa makaan yudbaxu fiihi ligayri illah makhluuqa ay leeyihin halkaasuu ku aasayaba wax loogu gowracaa adna waxaad leeda ilahay baan u gowracaya qofka ku arkaa muxuu umalaynaya ila qasdigaaga cidimo oge tanaad samaynaysaa inay tahay tii hore uun oo tii hore ay sax ahayd tan arrintaasi waxay noqonaya taqwiya lilkufaar wa iktaar lisawaadi kuwii mushrikiinta ahaa ee meeshaasi makhluuqa ku caabudi jiray inaad xoogaysay oo aad tiradoodii badisay ayuun bay noqonaysaa waxaa kaloo dhici karta adiga mala xun in lagaa malaysto dadka muwaxidiintii ay idhaahdaan war ninkii hebel ukhari uu kharifay mushrik buu noqday oo oh, meeshii jinka wax loogu qali jiray buu xoola kusoo qalay ama meeshii maqbuuriinta iyo dadka dhintay wax loogu gawrici jiray o isaa'atu dhanni bika in mala xun lagaa malaysto ayaa dhacaysa wa qawlu llahi tacaala buu baabi ilahay uhi laa taquum ha istaagin fiihi masaajidka dhexdiisa abadan weligaa ha istaagin marka ilah i ladina اtakaduu masjida dirاara wakufra watafriqa bayna اlmuؤminiin wairshada liman xaarab allaha warasulah waa masjidu diraarkii munaafiqiintu madiina ay ka dhisteen oo ilaahay uu tilmaamay ujeedooyinka loo dhisay ilahay in muslimiinta lagu dhibo in in kufriga iyo gaalnimada loogu adeego in muslimiinta lagu kala geeyo in dhufays looga dhigo cidda la dagaalamaysa allah subxana watacala iyo rasuulkiisa marka rasuulka u yeedheen si ay ugu sawiraan wuxu masaajid baanu dhisnay kaale masaajidka noo fur rasuulka ilaahay oo noogu tuko waxay doonayaan masaajidkoodaasi inuu magaciyo maamuus yeesho oo u hirgalo qorshaha ay ka wateenna waa ka ilaahay sheegay kadib ilaahi subxaana watacaala aayaddan ayaa rasuulka uu ku soo dejiyey waxaana rasuulka la amray inaanu masaajidkaa tegin laa taqum waa sida maanta ay sameeyaan ahlulbidacu iyagoo bidac walaaqanaya koodhanayaan bal noo yaro kaale na soo booqown waxba adigu yacni toban daqiiqu nala joog nasoo booqo ujeeddadu waa maxay oo dadka inay ku idhahdaan bay doonayaan cid kala daayo xataa sheekh hebel baa noo yimi haddaanu khaldanay ma sheekh hebel baa noo iman lahaa waa qasdiga munaafiqiinta rasuulki ilahi oo masaajidkayga yimi masaajidkayga siduu uxu yimi un bay doonayan inay yidhahdaan ijtimaacaadka mubtadaca maanta ayaa dadka qaarkood ay kugu yeedhayaan ka mara ayaa ijtimaaca siyaarada halkaa tabliiqu ay ku dhigaan sanadkiiba mar waxa weeyaan laygu yihi kaale oo kasoo qayb gal wakuntu ashtarit calayhim shartan waaxida bas waan imanayaa laakin ismaxuu li an atakalam inaan hadlo i saamaxa qaaluu la ma ma hadlis iska kaalo iska yaro fadhiisawn eshriqas yani wixiisan uu rabaa inuu kugu sharciyaysto odhahdo hebel baa noo yimi oo hebel oo hebel oo hebel baa noo yimi marka shaksiga sunnigii laabudda an yakuna calaa xadar min ahli lbidac bidacadooda ayay doonayaan magac inay kugu sameeyaan adiga oo ay kugu sawiraan marka waa inaad iska iska ilaalisid weyi oo aad ka digtoonaatid aayaddu waxay tusinaysaa masaajiddu inay kala fadli badan tahay waxaanay ku kala fadli badan tahay ujeeddada loo aasaasay iyo dadka aasaasay salaaxooda ilahay wuxu uhi lamasjidun usrisa cala taqwa min awali yawmin axaqu an taquma fih fiihi rijaalun yuxibuuna an yatataharuu kana tegin ba la yidhi waxaad tagtaa masaajidka taqwada lagu aasaasay ikhlaas almaqsuud bitaqwa huna alikhlaas waxaana weliba masaajidkaa jooga rijaal yuxibuuna an yatataharuu daahiran wa batinan dad kor iyo kalba inay daahiriyaan diyaaru abaa jooga kana taqo ikhlaas laguma aasaasine ujeedooyinkaasi aayadu tilmaantay baa loo aasaasay dadka joogaana maaha dad hagaagsan marka masaajid masaajidku waa gidaarrawun waa dhoobiya dhagax laysa saarsaaray ee waxaa masaajida kala fadilaya waa maxay waa ujeedada marka hore loo aasaasay iyo dadka jooga iyo waxa lagu hayo kadalika aayadda waxaynu ka qaadanaynaa niyada xumi inay xataa raad ku yeelato amaakinta iyo meelaha niyada wanaagsanna saas oo kale raad bay ku yeelata oo masaajidkii usisa cala taqwa waa la amaanay masaajidkii usisa cala nifaaqna wadiraarna waad aragtaa in laga digay marka waxaa lainugu boorinayaa inuu qofku ku dadaalo islaax almaqasid inuu maqsadkiisa hagaajiyo waxaa kale inuu ka qaadanaa alcibratu bilmaqasid la bilmadaahir halkay arrintu ka hagaagayso ama sarta ay ka qurmaysa waa maqsadka maaha muuqaalka un waxaa dhici karta qofku isagoo waxa weeyaan maqsadkiisu uu xun yahay iyo manhajkiisuba inuu wanaag waxa weeyaan uu muujisto waxaa kaloo aayadda laga qaadanaya man kanat sawaabiquhu wa tasarufaatuhu tashhadu bikadibihi laa yuqbal tadaahuru bisalaax xataa tucrafa xaqiiqatu qofka taariikhdiisa hore iyo tasarufaadkiisuba ay muujinayaan beentiisa laga aqbali maayo inuu wanaag uu muujistay laga aqbali maayo ilaa xaqiiqadiisa la ogaanayo saa awgeed baa odhan jireen salafka qaarkood man curifa bidacwati ila lbidca tuntadar tawbatuhu sana qofka bidca lagu yaqaano dadka inuu ugu baaqo hadduu muujisto inuu bidcadii iska daayey in lagu dagmo maaha oo markiiba la yidhahdo marxaban waahlan wasahlan cala ra'si walcayn sanad waa in layska hubiyo wey inay waxu qarsooyin baa laga yaaba waana sidii sabiiq ninkii la odhan jiray uu ku sameeyey cumar ibn khataab radia allahu canhu waxaa haddaba isweydiin le aayaddani halkabay baaba ka khusaysaa waxay ka khusaysaa rasuulka waxaa loo diiday masaajidka inuu tago iyadoo rasuulka qasdigiisu uu wanaagsanaa sababta loogu diidayna waxay tahi waa masaajid bimacnaa xumaan iyo dhibaato iyo hagardaamo loo dhisay sidaas oo kale sida masaajidka noocaas aan loo tegi karin iyadoo qofka tegaya qasdigiisu wanaagsan yahayba ayaan meel ilaahay kayrkii wax loogu qalay ilahay cid aanay wax loogu qalo aanad wax ugu qali karin marka waa min baab alqiyaas wey fakadalika almawaadic almuqadara lidabxi almucadda lidabxi ligayr illah laa yadbaxu fiiha almuwaxid lilah liannaha qad usisat cala macsiyat illahi washirki bih وعn haaبت بن ضحاki رaضي الlahu عanهu qala wuxu uhi nadra rajulu nin baa nadray wuxuu ku nadray an yadxara an yanxara inuu gawraco inuu dhuunta ku dhuftay ibilan geel bibuwana meesha buwaana la ydhaha inuu ku qalo fasa'ala النabiya salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ayuu weydiiye faqala wuxuu yihi hal kana fiiha meesha miyuu ahaan jiray wathanun sanam min awthan اljahiliya sanamadii jahiliyadu caabudi jirtay kamida oo yucbadu mid la caabudaha waa sifa kaashifa un yucbad taakiidun baa looga jeeda mar haddii wasan lagu sheegayba taasaa daliil ugu filan in la caabudo qaaluu waxay idhahdeen la maya qaala wuxu uhi fahal kaana fiiha maaha meeshaasi dhexeeda ciidun ciid min acyaadihim ciidoodii kamida qaaluu la maya bay yidhahdeen ciid ciidooda kamidana laguma qaban jirin faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi wuxu uhi awfi binadrika nadarkaaga oofi fainahu laa wafaa oofini uma sugnaanin linadri nadar fii macsiyat illah qofka uu ku nadray shay macsiya walaa fii ma walaa wafaa linadrin nadarna oofin uma sugnaan fii ma shay qofka uu ku nadray laa yamliku bni aadam bni aadamku aanu mulkiin oo aanu lahayn waa inoo iman doonaa nadarka iyo axkaamtiisu baabka soo socda rawahu abu dawud waisnaaduhu calى sharطihima waqad saxahu xaafid ibn xajar wakadalika asheikh اlalbani raxmat ullahi caleyh waa xadiidka aynu ka qaadanaynaa ahlulcilmiga in loo noqdo intaan lagu dhaqaaqin shayga laisleeyahay waa cibaado oo ninkan intaanu geela meeshaasi ku qalin buu rasuulka weydiiyey sala allahu alay wasalam waxaa kaloo laga qaadanaya cibaadadu inay daliil u baahan tahay oo aan la iska samayn karin saxaabadana taasaa agtooda sugnayd oo ma samayn cibaadadan ilaa rasuulka weydiiyey waxaa laga qaadanayaa inay bannaan tahay buqca ama meel dhulka ilaahay ka mida in lagu khasiso lagu gaar yeelo nadar qofku uu ku nadro inuu meel gaara ilaahay ugu dabxiyo xoola ama ugu gawraco idaa khala min almawaanic alwaaqica aw almutawaqica laakiin shardi taa waxaa waa meeshaasi inay ka maran tahay mawaanicda markaa jirtaba iyo ta mutawaqica ta la filanayo inay arrintaasi sabab ay unoqon karto oo mawaanicda waaqica maxaa kamid a ah? haddii meeshaasi ay ahayd meel sanam lagu caabudo oo wax loogu gawraco kuma banaana inaad meeshaasi ilahay aad wax ugu gawracdi kadalika qubuurtiina waa ma hiya ilaa asnaam waa asnaamun hadihi lqubur alati tudbax ligayr illah watudca asnaam inay tahay shaki kuma jiro ta mutawaqacayna waxay noqon kartaa in meeshaasi ay dhici karto in la weyneeyo maadaama sheekh ebel uu ku nadray inuu meel heblaayo geel uu ku qalo wallahi meeshaasi waa meel waa meel amran wey way amrantahay meeshaasi waa meel hala weyneeyo meesha deetana ficilkaagii haddii bidcada noocaasi ka dhalanaysa ma banaana almutawaqaca wa an yuksha tacdiim alcawaam lihadihi lbuqca sidaasi ayuu leeyahay shinqiti raximah llahu tacaala kitaabkiisa adwa lbayaanka juska shanaad safxada afar boqol iyo lix iyo lixdan waxaa kaloo waxa weyaan xadiidka aynu ka qaadanaynaa mas'alada sheekhu u baabaystay oo ah inaanay banaanayn in ilaahay wax loogu gowraco meel ay mushrikiintu ilaahay cid aan ahayn ay wax ugu gawrici jireen wahada min baabi sadi dharaa'ic wey wakadalika in cibaado lagu sameeyo meel ay ciid ku qabsa ku qabsadaan ama ay ku qabsan jireen ahluljaahiliya jaahiliyadana waxaa looga jeedaa ma kaana qabla alislaam jaahiliyadii caamka ahaydna waa baaba'day markii rasuulka lasoo diray laakin jaahiliya khaasa ayaa jirta oo qof baa sifo jaahiliya ay ku sugnaan karta waana batil bay yidhaahdeen culimadu in la yidhaahdo waxa weeyaan jaahiliya caama in ummadda lagu sheego oo kale sheekh fawzan ama aljaahiliyat alcaama faqad zaalat bibicati nabiyi sala allahu alayh wasalam jaahiliyadii guud ee caalamka o dhan haysatay markii rasuulka lasoo diray meesha waa ka baxay la kama yaqulu bacdu lkutaab jaahiliyat lqarni alcishiriin kutaabtaana wuxuu oga jeeda maxamed qutub ninka la dhaha sayid qutub ay walaalaa yihiin ayaa wuxuu qoray kitaab laha jaahiliyat lqarni alcishiriin marka alqarn alcishiriin iyo ciddii noolayd oo dhan buu jaahiliye ku sheegay wahada batil mukhaalif linusuus in la dhaa jaahiliyadiiba qarnu cishiriin dhammaantiiba waa jaahiliy la kama yaqulu bacd lkutaab jahiliyat lqarni alcishiriin aw iljahiliya alxadiid falaa yajuusu milu hada atacbiir lima fiihi min atacmiim ayuu leyahy sheekh fawsan raximah llah marka uu sharaxayo xadiidkan kitaabkiisa icaanatu almustafiid qaala fiihi masail alula masalada ka waa qawlihi la taqum fiihi abada athaaniyatu ana almacsiyata macsiyadu qad tuasir inay raadaysaa la arkaa fi lardi dhulka wakadalika aaca aacaduna waa sidaas oo kale oo raad bay kaga tagtaa meesha lagu sameeyo athaalithatu radd lmas'ala masaladii in loo celiyo almushkila ee mushkilka ahayd ila mas'alati albayina masalada cad liyazuula alishkaal oo in haddii masale ishkaal uu kaa galo in loo noqdo muxkamaadka iyo usuusha oo la isku dayo in usuusha iyo muxkamaadka la waafajiyo waxa la samaynayo marka sheekh ibn cuthaymiin wuxuu leeyahay falmancu min adabxi fi hada makan amru mushkil lakina rasuula sal la alay wasalam bayana dalika bilistifsaal oo in meesha wax lagu gawracaa arrin mushkila ayay ah ahayd oo geel buwaano ninkani uu ku gawraco laakin masale bayina buu rasuulku uceliyey oo wuxuu yidhi meeshaa miyaa sanam lagu caabudi jiray maya miyaa ciid acyaad ljaahiliya kamida lagu qaban jiray maya haddaba nadarkaaga oofi ishkaalka iminka waa ka baxay araabicatu istifsaal lmufti muftigii inuu dalbo in mas'alada loo kala caddeeyo ida xtaaja ila dalik haddii muftiga masale mushkila la weydiiyo dhowr weji ixtimaasha inuu iska fatwoodo maaha waa inuu yidhaahdo ixtimaalaadka masalada ku jira waa inuu weydiiyo haddii masaladu ixtimaalaad ay leedahay marka waxaa laga qaadanayaa tahabbut almufti min xaali saa'il wamaqaasidi qabla isdaari lfatwa muftigu inuu iska hubsado qofka su-aasha weydiinaya xaalkiisa isagoo eegaya iyo maqaasidiisa iyo ujeedooyinkiisa su-aal baa lagu weydiin karaa si lagugu dhigaayo laakiin maqsad iyo ujeedo kale laga leeyahay qof baa wuxuu ka odhan karaa tusaale ahaan sheekh in sadaqad la bixiya ma dhibaatay leedahay waad iska og tahay qof kastoo muslimi inuu garanay arrintaasi inay dhibaato lahayn hadalkiisaaba ku dareensiin inuu maqsid maqsad kale inuu leeyahy oo siyaarooyin iyo dabfi ligayr illah iyo masaa'ib kale inuu ujeedo marka haddii xaalkiisa aad ka shakido istafsil oo waxaad tiraa sadaqada maxaad uga jeedaa alkhamisatu ana taksiisa albuqca meel in lagu gaar yeelo binadri nadar laa ba'sa bihi dhibaato male idaa khala min almawaanic haddii waxyaabaha arrintaa diidaya ay ka madhnaato mawaanicda waaqica markaa jirta kuwa xadiidka lagu sheegay ay kamid yihiin ama waanicda mutawaqaca oo ay laga baqanayo meesha in la weyneeyo asaadisatu almancu minhu diidmada laysu diiday in meel nadar lagu gaar yeelo ida kana fiiha haddii meesha uu ahaa wathanun min awthaar ljahiliya walow bacda zawali markuu suulay kadib ba ha noqotee oo xataa meelaha ilaahay cid in loo lagu caabudo loogu gawraco haddii arrintaasi ay suusho ay baaba'do cibaado markaa la jinsiyo dusha uga eeg tii meesha makhluuqa loogu samayn jiray inaad ilaahay ugu samaysaa ma banaana almancu minhu diidmada laysu diiday in nader meel lagu gaar yeelo ida kaana fiiha haddii meesha u ahaa ciidu min acyaadihi walow bacda zawaalih walow ciiddaasi meeshaa mari ka suushay kadib aa noqotay athaamina annahu laa yajuusu ma banaana alwafaau in la oofiyo bima nadara wuxuu qofku ku nadaray fi tilka albuqca inuu ku sameeyo buqcada sanamka lagu caabudi jiray ama ciidda jaahiliga lagu qaban jiray liannahu nadru macsiyatin waayo nadarkaasi waa nadru macsiya waa haddaba isweydiin le masalada ku saabsan kanaaista ka warrama meel kaniisad ahaan jirtay hadday muslimiintu ay iibsadaan oo masaajid ay u bedelaan oo banaanta in lagu tukado ahlucilmigu waxay leeyihin ha limaada liannahu salaada dabxigu ama gawraco isagu dee dushaa marka laga eego waa isku wada midun oo baa dee la gawracaya sa awgeed baa meel ilahay cidaan in loogu gawrici jiray ilaahay in loogu gawraca la diiday laakin salaadu iyadu waa kala duwantay salaada muslimku meesha uu ku tukanayo iyo salaadda ay ku tukanayaan kuwa gaalada ee nasaarada ee kristaanka ee kaniisadda meeshu ay u ahaan jirtay oo qof isku khaldayaa ma jiro salaat salaatu lmuslimiin iyo salaatu annasaara salafkana waa ka sugnaatay arrintaasi cumar ibn khadaab wuxuu yihi see bukhaari saxiixiisa kusoo saaray athar mucallaqa cabdurazaaqna musanafkiisa isagoo mutasila uu ku wariyey ina la nadkhulu kanaa'isakum min ajli tamahiil alati fiiha asuwar isagoo la hadlaya kiristaanka cumar ibn khadaab wuxu uhi kaniisadiina ma gelayno waayo sawirada yaalla awgeed baanaan u gelahayn macanaheedu waa maxay cilada cumar u diiday inuu galaa maxay ahayd manaa min ajli tamaahiil wasuwar alati fiiha haddaanay suwarka ee tamaatiishaasi aanay ooli lahayn inuu geli lahaa baa laga qaadanaya aarka ibnu cabaas wa kana ibnu cabaas yusali fi lbiica ila biicata fiiha tamaatiil bukhaari baa wariyey tacliiqan wasalahu lbagawi meesha markaa kaniisada aanay sawiro oolin waa ku tukan jiray ibnu cabaas sheekh ibn cuthaymiinna wuxuu leeyay ama binisbati lisalaati fi lkanisa faina salaata tukhalifu salaata ahli lkanisa laa yakunu linsanu mutashabihan bihada alcamal bikilaafi dabxi fi makanin yudbaxu fihi ligayr illah faina alficla waxidu binawci wa jinsi walihada law araada insanu an yusaliya fi makanin yudbaxu fihi ligayr illah lajaaza dalik bimacnaa cibaadadii meeshaa ligayr illahi loogu samayn jiray mid lamid oo dusha uga eeg maqsadkaa kaga duwanaatee inaad ilaahay halkaa ugu samaysa ayaa lagu diiday lakin cibaado ka duwantii waad ku samayn kartaa weyaan macnuhu attaasicatu alxadar in laga digtoonaado min mushaabahati mushrikiin mushrikiinta in loo looga ekaado fii acyaadihim oo iska dhaaf in ciiddoodii lagala qayb gale ama waktigii ay qabsan jireen macanaa ciid laga dhigtee meeshii ay ciidda ku qaban jireen xafladaha ciiddooda inay muslimiintu ku qabsadaan ayaan u banaaneyn walow lam yaqsiduu qofku yaanu uba qastiyinba walow qastigu ha kala duwanaadabe sideedabana islaam ibnu taymiya kitaabkiisa iqtida siraat almustaqiim la yidhaha wuxuu ku sheegay qadiyadan atashabuh bilkufaar gaalada in loo eekaadaa oo laysu eekaysiiyaa inaanay banaanayn walow qastigu ha kala duwanaadabe oo tashabuh bilkufaar looma shardiyo yana inuu qasdigiinu isku mid yahay idinkoo kale qasdi duwan ayaa dusha inayd isaga ekaataan aanay banaanayn imika cala sabiili lmithaal acyaadan jaahiliga oo kale ee in badan oo kamida ah xagga gaalada laga soo waariday ayaad arkaysa wadaado ku odhanaya waa waa maalintii shaqaalaha oo waa fasax maanta madarisadii waa fasax maxaad ufasaxday waa maalintii shaqaalaha maalinta shaqaaluhu maxay ahayd miyaanay ciid min acyaad ljahiliya aanay ahayn mee way tahay laakiin anu uma qastinayo bu kuleyahy anu uma qastinayo anuu nasasha un niyooday inay macalimiintu iska nastaan waxaad doonaysid niyood qasdiga marka horeba shardi maaha inaad isku mid aad ka tihiin daliilkeedana waynu sheegnay maxaynu nidhi waktiga qoraxda iyo shaydaanka ay u sujuudaan mushrikiintu ayaa lagu diiday ilahay inaad usujuuddo soo qasdigu aada uma kala foga insaan yasjud lilah wa insaan yasjud lishayan haddana maxaa lagugu diiday inaad waktigaa ilahay usujuuddo leanna dushaad isaga ekaanaysaa haddii dusha la isaga ekaadana tashabuh fi daahir yuuriu tashabuh fi lbatin siduu leeyahy shekh islam ibnu taymiya marka dambe weligaaba dha in la nastaabaa niyooday marka dambe iyadoo kaa dhaadhacday oo qalbigaaga gashay inay ciid tahay ayuun arki doontaa un arrintaasina waxa weeyaan tusaalayaal bay waaqaca ku leedahay qofka haddaad dusha isaga ekaataan waxaad dareemaysaa taqaarub isku dhawaansho inuu idinka dhexeeyo haddaad wadan kala tagto nin sidaada madow aad ku dhex aragto inuu dadka kale kaaga dhow yahay baad dareemaysa maadaama isku midabaatiin oo dusha aad isaga ekaateen hadda waxaa laga yaaba xagga qalbigeena adu aad aad u kala fogtihiin diinaha iyo mabaadida qolada basaska basaslaydu waxay dareemsayin dadka kale inay isaga dhow yihiin waayo waxay wadaagaan dhammaantoodba inay basas wataan wakadalika macalimiintu marka tashabuh fi daahir yurisu tashabuh fi lbatin eekaanshaha dusha laysaga ekaadaa wuxuu dhaxasiyaa dadka in laysaga ekaado xagga qalbiga sidaa ogeed bay diinta islaamku ay diiday in muslimiinta iyo gaalada xataa dusha aysaga ekaadaan oo rasuulku uu kasoo gaadhsiiyey tahiruu afniyatakum fa ina alyahuuda laa yutahiruuna afniyatahum guryaha hortooda iska nadiifiyay bui rasuulku qolada yuhuudda la yidhaahdaa guryahooda hortooda ma nadiifiyaan waa basari wey sidoodoo kale idinku ha noqonina alcaashirau laa nadra nadar ma jiro la oofinaya fi macsiyatin haddii macsiyo lagu nadro alxaadiyau cashara laa nadra nadar uma sugnaan libni aadam bani aadam fima laa yamlik wixii aanu lahayn hadduu qofku ku nadro shay aanu lahayn inuu bixiyo nadarkaasi waxba kama jiraan inuu oofiyaana uma banaana ama waxaanu awoodin hadduu ku nadro inuu sameeyo baabun min ashirki shirkigii waxaa kamid a annadru nadarka ligayr illah ilahay cidaan aha in loo nadro ayaa shirkigii kamid a marka nadarka waxaa luq ahaan waa iltizaamu ficli shay qofku inuu dusha iska saaro shay samayntii sharcigana waxaa looga jeedaa iltizaamu mukalafin ficla taacatin lam tajib calayhi biasli sharc qofka mukalafka ah inuu isagu dusha iska saaro daaco iyo cibaado aanay shareecadu ku waajibin marka nadarka waxaa la yidhaahdaa waa cibaado wey marka ilaahay subxana watacaala loo nadro inuu cibaado yahayna waxaa u daliila ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu amray in la oofiyo walyuufuu nudurahum bu uhi ilahay subxana watacala nadarkooda ha oofiyaan rasuulkuna wuxuu yihi man nadara an yuiica allaha falyuichu shaygana haddii lays amraba inuu cibaado yahay baynu hore aynu utilmaamay kadalika inuu nadarku cibaadayo waxa u daliila ilaahay subxaana watacaala kuwa nadra ee nadarkooda oofiya ayuu ilaahay ammaanay yuufuuna binnadr wayakhaafuuna yawman kana sharuhu mustatila ammaanta shayga cidda samaysa la ammaanona waxay daliil u tahay shaygaas inuu cibaadaya iyo qurba iyo taaca marka maadaama nadarku uu yahay cibaado dee ilaahay cid aan ahayn haddii loo leexiyo loo nadro shirki buu noqonaya maxay suuradiisu noqonaysaa annadru ligayri illah waxaa suuradiisu ay noqonaysaa dadka qaarkood baa markay wax ka lumaan ama qof ka xanuunsado shay baa ka lumay markaasa waxay odhanayaan awliyadaay ama awowgay sheekh ebelow haddaanad shaygaasi soo celin shaadali dambe kuu karin maayo ama shaygaasi haddaad ii soo celiso ama aad ii bidhbidhiso ood ii bidhaamiso waxaan kaaga ballan qaadayaa inaan sanadkan wan weyn aan kuu qabo yani waa nadru ligayr illah nadarku waa inta nadru ligayr illah wax kala maaha waa inaad ilaahay cid aan ahayn aada uga ballan qaado inaad shay qurba aada u samaynayso shay isaga aada ugu dhawaanayso oad wax kaga doonayso wuxuu yihi alimaam sacdi raximah llah faina nadra cibaadatu madaxa allahu lmuufiina biha وأmr النabiy bاlwafاء bnadri طاacة وkul أmri madaxahu الshaarc aw atnى calى man qama bihi aw amara bihi fahuwa cibaad nadarku waa cibaado waa ilaahay kuwa oofiye ayuu amaanay rasuulkuna in la oofiyo ayuu amray arrin kastoo shaaricu uu amaanay ama uu amaanay cidda samaysa ama dadka uu amray waa cibaado marka saasuu nadarku cibaado ku noqday wey wa qawli llahi tacaala u baabi ilaahay uu yihi yuufuuna waa oofinayaan binadr kuwa jannada dhaxli doona sifaadkoodu ilaahay uu ku daray marka aayadda waxaa ku sugan nadarku inuu yahay cibaado maadaama qoladaa lagu amaanay mar hadduu cibaado yahayna ilahay cidaan in loo leexiyaa shirki bay noqonaysa wa qawli ilah uhi wamaa anfaqtum wixii aada bixisaana min nafaqatin sadaqada aw nadartum ama aad nadartaana min nadrina faina allaha ilaahay yaclamuhu waa og yahay oo nadarku inuu cibaado cibaadayaha bay haddana daliil u tahay oo halkay daliil uga tahay annahu qarana allahu bayna alnadri waalnafaqa fii sabiili ilaahay wuxuu xidhiidhiyey nadarka iyo sadaqada ilaahay daraaddii loo bixiyo marka sadaqadu maadaama ay tahay cibaado nadarkaa lala xidhiidhiyan wuxuu noqonayaa cibaado waxaa kaloo ilaahay uu yihi fii aakhiri laaya faina allaha yaclamu waxaanay culimadu dhahaan tacliiqu shay bicilmi illah daliilu calaa anahu maxalu jaza haddii shayga ilaahay cilmigiisa lagu xidho waxa haddaad tidhaahdaan ilaahay waa ogi waxa haddaad samaystaan ilaahay waa ogi taasi waxay daliil u tahay in shayga la leeyahy ilaahay waa og yahay dadka lagu abaalmarin doono khayr iyo sharkii uu yahayba ilaa haddii kale in laynoo sheegay ilahay inuu og yahay maxaa ka faa'iidaha dadkao dhami waa og yihiin inuu ilaahay og yahay marka fa ina allaha yaclamhu macnaheedu waxay noqonaysaa ilaahay dadka inuu ku dhiirinaayo nafaqada waxbixinta iyo oofinta nadarka mar haddii ilaahay uu ku dhiiriyena dee wuxuu noqonaya aaca iyo cibaado wama lilaalimiina min ansaar baa aayadda lagu khatimay wafi saxiixi can caaishata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qala wuxu uhi man nadara qofka ku nadra an yuiica allah ilaha inuu adeeco falyuichu ha adeeco waman nadara qofka ku nadra an yacsiya allaha ilahay inuu caasiyana falaa yacsihi iyo aanu caasiin rawahu albukhaari marka nadarka macsiyada in la oofiye inaanay banaanayn ba xadiidka laga qaadanaya haddii xaaraan qofku uu ku nadro inuu sameeyo inuu oofiya uma banaana haddii makruh uu ku nadro inuu sameeyona inuu oofiya makruh bay noqonaysa shay daaca qofka hadduu ku nadrona ama taacadu ha noqoto inuu macruuf iyo khayr sameeyo ama inuu shar iyo xumaan ka tage nadarka inuu oofiye ayaa waajib ku ah haddii qofku nadarkii uu oofin waaye nadru aacaha ahaana waxaa waajib ku ah kafaaratu annadr kafaaratu nadrina waa kafaaratu lyamiin kafaaradii dhaarta oo kale wey oo nadarka iyo iyo yamiinta oo dhaarta ahi waa isku xukun xagga kafaarada marka laga hadlaayo fiihi masaa'il markaa nadarka qofku uu ilaahay cid aanayn u nadraa waa shirki guntami maayaba saa ogeed xataa kafaaro kagama waajibayso qofki fiihi masaa'il alula wujuub lwafa oofintii inay waajib tahay baa laga qaadanaya binadri nadarka la oofiyo athaaniyatu idaa habata haddii ay sugnaatay kownuhu ahaanshaha uu yahay nadarku cibaadatan lilah fasarfuhu in loo looxiyo ilaa gayr ilah cid aan ilaahayni shirkun weeye athaalithatu ana nadar almacsiya nadarka macsiyo qofka uu ku nadro laa yajuusu ma banaano alwafaau bihi in la oofiyaa waayo oofintiisu dee in ilahay la caasiyay bay noqonaysa macsiyana dee ma banaana rasuulkuna wuxuu yihi man nadara an yacsiya allaha falaa yacsi baabun min ashirki shirkigii waxaa kamid a ah alisticaadatu magangalka bigayr illah ilaahay cid aan ahayn la magan saddex baab ayaa sheekhu isku xigtiin doonaa halkan saddex masalo isticaada b alisticaada bigayr illah iyo alistigaasa bigayr illah iyo ducaau gayr illah saddexdaasi mas'alo saddexduba shirki inay yihiin buu tilmaami doonaa haddii aada soo fahamtay xadka daabidka ama qeexitaanka shirkiga saddexdaasi shirki inay yihiin waa kuu caddaan doonta haddaanad shirki wuxuu yahay aanad fahamsanayna saddexaasi inay shirki yihiin ma garan karti si awgeed baa wuxuu yihi asheekh cabdiraxmaan ibn nasir isaacdi mataa fahimta daabit asaadiq fii xaddi shirki akbar haddaad fahamtid qeexitaanka shir shirkulakbarka wahuwa tacriifkiisu waxa weeye ana man sarafa shaya min alcibaadati ligayr illah fahuwa mushrik shay cibaade ah qofka ilaahay cid aanan u leexiya waa mushrik oo shirkigu marka waa maxay waa sarfu yani alcibaadaat ligayr illah famin ha famin hadihi alabwaab nacam faminhu hadihi alabwaab athalaatha alati waala lmusanifu yani bayaanha shirkiga markaa waxaa kamida saddexdan baab ee musanifku isku xigtiyey mualifku oo isticaadadu waa cibaado alistigaasana waa cibaado adducaana waa cibaado ilahay cid aan hayn marka loo leexiyay marka maxay noqonaysaa shirki haddaba isticaadada waxaa ama magangalku waa qaybsamaa haddii la magan galo mid makhluuqa oo nool oo kula jooga oo laga magan galo wax bani aadamku ay wax ka qaban karaan dee taasi way banaanta salaa ninkaa xoog weyn baa ku dilaya halkan waxaa kula jooga nin kaloo xoog weyn oo kaa qaban kara ama askari dee way bannaan tahay inaad askariga aada magan gashid ama ninkaa xoogga weyn oo kan aad ka magan geshid yajuusu lak leanna waa mid nool waa mid nool oo kula jooga oo arrintanna wax ka qaban kara adilo fara badanna taasi waa leedahay waxaana daliil inoogu filan xadiidka inagu soo maray fi saxiixi muslim saxaabiga abu mascuud la odhan jiray ayaa addoon uu lahaa buu garaacay addoonkaasi ayaa wuxuu yidhi acuudu birasuuli illah rasuulaa soo baxay uu usoo dhawaaqayay rasuulku abaa mascuud abaa mascuud ma maqlahayn cadho awgeed deetana markuu rasuulku soo gaadhay baa addoonkii wuxuu yihi acuudu birasuuli illah rasuulka ilaahay baan ayaan kaa magan galay bu i rasuulku waa noolaa oo waa la joogay fatarakahu faqaala rasuulu llah wallahi ila allahu aqdaru calayka minka calay awooddaad u leedahay addoonkan inaad wax yeelayso waxaa ka weyn awoodda ilaahay u leeyahay adiga inuu wax ku yeelayo waanadaasi ayaa raadaysay saxaabiga dabeetana addoonkii waa xoreeyey alxadiid fi saxiixi muslim makhluuq in la magan galo laga magan galo wax ilaahay mooyaane cid kale aan waxba ka qaban karin iyaduna shirki bay noqonaysa mid noolo xataa kula jooga dan cabdiweli iminka aan ku dhaahdo cabdiweli waxaan kaa magan galay xanuunadoo dhan waxbuu ka qaban karaa ma xanuun buu celin karaa xanuunka cidda keentaa waa ilaahay cidda shaafidaana waa ilahay wa idaa maridtu fa huwa yashfiin marka shirki bay noqonaysaa isticaadada noocaasi haddii uu dhintayna dee kaba sii daranba kii noolaa waxba ka qaban karna mid dhintay maxaad umalaynaysa lana balaayooyinka o dhan baan kaa magan galay balaayo o dhan ma waxbuu ka qaban kara alisticaadatu bilmakhluuq alxay algaayib aw almayit makhluuq nool laakin kaa maqan oo meel kala jooga ama makhluuq dhintay in la magan galaana shirki bay noqonaysa oo sababtu maxay tahay maxay shirki unoqotay leannahu makhluuqaa dhintay ama kaa maqan waxaad magan gashay markaad ictiqaadaad aamintay in isagoo dhintay ama maqan uu tasaruf leeyahay oo meel walba wuxuu ka qaban karo meeshii looga yeedhaba haddii america looga yeedho haddii asia looga yedho haddii africa looga yeedho meeshii looga dhawaaqaba sheekhaa dhintay ee aasan ama sheekhaa wadan kala jooga inu wax ka qaban karaad ictiqaaday sifadaana ilahay baa iskale tasarufka noocaasiya waxaa kalaad ictiqaaday inuu inuu keybka og yahay oo sheekhan tusaale ahaan jooga maka ee adigoo hargeysa jooga aada u yeedhanayso e aada magan gelaysid ma waxaad aaminsantahay inuu xaalkaaga og yahay oo ku maqlayo mise waxaad aaminsantahay inaanu ku maqlayn haddaad tiraa waxaan aaminsanahay inuu xaalkayga la socdo oo uu maqlayo dee waa adigaa sifadii ilaahay siiyey waxaa maqan ilaahay ayuunbaa og laa yaclamu lgayba ila allah haddaad tiraa ina maqli maayo xaalkaygana waxba kama ogana oo haddaa miyaad waalanta maaad ka dhawa maaad maxaad uga dhawaaqas maxaad uga yeedhanaysa haddaa aad ku jawaabtaabaana waa shar marka labadaas sababada awgeed ayaa dadka dhintay iyo dadka maqan in la magan galaa shirki ay unoqoto sababta koowaad oo ah inay isticaadadaasi ay ka dhalatay ictiqaad ay ictiqaadsan tahay inay ciddani tasaruf ku leedahay kownka oo dhan meel walba ay wax ka qaban karto iyo ciddaasi inay keybkii waxa maqan ay og tahay qaala wa qawlu llahi tacaala marka waxay ahayd sheekhu inuu keeno horta yani bacd aladila oo tusinaysa inay isticaadada ilaahay la magan galaa ay cibaado tahay adilo badan baana macnaha noocaasiya ina tusisay oo ilaahay ba wuxuu ihi fastacid billah ilahay magan gal ilahay mar hadduu ina amray alisticaadata bihi inay cibaado tahay taasi tusinaysa qul acuudu birabbi lfalaq faida qara'ta alqur'ana fastacid billah waacuudu bika rabbi an yaxduruun wainii cudtu birabbii warabbikum an tarjumuun marka maadaama ilaahay uu ina amre inaynu magan gallo magangalka ilahay la magan galaa waa cibaado cidaan allah ayn haddii loo leexiyana waa shirki wey wa qawlu llahi tacaala ilahay u hi waanahu kana waxaa rijaalun rag min alinsi insiga kamid yacuuduuna kuwa magan gala birijaalin rag min aljini jinka kamida fazaaduuhum waxay u kordhiyeen rahaqan khawf baqa ayay u kordhiyeen oo jinkii islaamay ayaa macluumadan ama warkan sheegay oo jinkii islaami waxay yidhahan rag insiga kamida baa magan geli jiray kuwo jinka kamida dabeetana <clears throat> kuwii markaa jinka ahaa waxay korseen qooq iyo kibir markii insiga uu ka baqday ee uu magan galay waa sii kibreenba dabeetana waa sii baqogeliyeen insigii jinka magan gelayayna wuxuu kororsaday dacfi iyo liidasho iyo baqi inuu jinkii uu kasii baqdo aljaza min jinsi alcamal haddaad ilaahay cid aan ahayn aad nafciyo waxtar aad ka daydo waxaad kala kulmi doontaa khasaare ilahay cid aan haddaad ka baqatana dacfi iyo fulaynimo ayuun kasii qaadi doontaa haddaba waxaa isweydiin laha ayaddani halkee bay daliil uga tahay ilahay cid aan in la magan galaa sida jinka aayadda lagu sheegay oo kale inay tahay shirki halkay ba ayaddani daliil uga tahay waxay ayaddani daliil uga tahay qolada jinka waxaa hadaladooda kamid ahaa walan nushrika birabbina axada rabbigayo cid aan u shariik yeelaynaa ma jirto waanu kala mid dhigaynaa intaa markay yidhaahdeen kadib ba waxay yidhaahdeen wa anahu kana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljin oo waxay caddeeyeen shirkigan ay ka beri noqonayaan inay kamid tahay magangalkii kuwaynsiga kamidii ay magangeli jireen kuwa jinka kamida ah. marka ifham yani hadihi alfaaida daqiiqa jidda halkaybaa ad aayaddu kaa tusinaysaa alisticaada bigayr illahi inay shirki tahay leannahu kuwan jinka ee muslimiinta ee warkan sheegayay waxay yidhaahdeen horta walan nushrika birabbina axada kadib bay sheegeen waanahu kana rijaalu min alinsi oo shirkiga ay ka beri noqonayaan isticaadadan insigu ay jinka magan geli jireen inay kamid tahay ayay sheegeen ayadda waxaynu ka qaadanaynaa ilaahay cid aanan in la magan gala inay tahay shirki waxaa kaloo aayadda aynu ka qaadanaa jinku inay jiraan oo kuwa ragga weliba ay leeyihiin iyo rasuulka sala allahu alayh wasalam in jin iyo insiba loo soo diray waxaa kaloo aayadda aynu ka qaadanaynaa ilahay cid qofka magan magan galaa dacfi iyo baqowl inuu kor u kordhi doono waxaa kaloo aayadda waxa weeyaan aynu ka fahmaynaa qofka ilaahay magan galaa awood iyo geesinimo inuu kororsan doono waxaa dhici karta dadka qaarkood oo ilaahay cid aan hayn magan galay jin magan galay ama magan galay waxa weeyaan kuwa dhintay in wixii dhibkii ay ka baqanayen ay ka badbaadaan taasina daliilu ma aha kufriga iyo shirkiga iyo bidcada inaad nafci iyo waxtar ku heshaa daliiluma aha inay banaan tahay sheegu inuu banaan yahay inaanu banaanayn waxaa laga ogaadaa xagga qur'aanka iyo sunnaha ee waxbaan ku helay sidee bay xaaraan u tahay soo nin sheekh hebel intaan beriyey gabadh baa beri wax kas mar kastoo ay wax weydo sheekh bay beryi jirtay haddii kabriidka yara arki weydo ama milixda allah wowgay sheekh cali baylow ayay odhan jirtay sananaa shirkiga iska da ilahay ka boqo ilaahay bari say tee waxba waydaan ka aqoon awogii sheekh cali bayle beri anigoo yaroo maqal la jooga ayaa waxaa dhacday in aan gamo meel baan ku gamay dabeetana waxaan soo toosay un iyadoo maqashii aada iga fogaatay oo daca waaye eryanayso kama gaadi karo deetana awowgey baan u yeedha bay tiri alla awowgey sheekh cali baylow maqasha dacwada iga reeb dabeetana sheekh marya cadcad oo qurux badan baa soo baxay oo oan arkaya daindhaaigan ku arkayay oo maqashii dacwada ka reebay khalaas mar haddaan markaa maalintaa uu maqashii dacwada iga reebay khalaas shirki maaha arrintaas iyo gaalnimo bay tahay sidaa laguma ogaado waxa gaalnimada iyo waxa kale iyo waxa banaan iyo waxa aan banaanayn sheekh cali bayle qabrigiisii uu ku aasayoo muu soo bixin oo ilahay baa ihi xaraaman calaa qaryatina halaknaa anahum laa yarjicuun dadkaa la aasay xabaalahooda ka soo bixi maayaan ilaa qiyaamahuu dhacayo suurta laafuufay nebi maxamed baa soo bixi la haddii cidi qabriga ay ka soo baxayso oo markii qabrigiisa agtiisa saxaabadu ay isku khilaafeen yaa khaliifatu muslimiin noqonaya kala furan lahaa ama markii yowma sifayn waljamal ayaa rasuulku sal allahu alayh wasalam uu soo bixi lahaa ummaddiisa uu kala furan lahaa waayo haddaba ciddan dharka cadcad qaarkoodna waxay ku odhanayaa anagoo doon saaran bay doontii dalooshantay oo dabeetana ilaahay baanu barin o aanu ku salaaxi weyn waxaan bacdul aan ka akriyay in waxa weeyaan doon ay dad saaraayeen ay dabayli ku kacday ka baqdeen inay qarqoonto dabeetana ilaahay ay beriyeen qaar ui ar ukaadiya ukaadiya inaga daaya taas sheekh caydaruuskii cadan yaalayow nabadbaadi deetana wuxuu kuleeyahy sheekh waxa weeyaan dhar cadcad ayaa soo baxay oo meeshii aanu gufayn kari weynay ayunba waxaanu gara weynay uu ku gufeeyey khalaas biyo dambe kamay soo gelin waayo haddaba sheekhan dharka cadcada dadka u imanaya dacwada maqasha ka reebaya ee doonta gufaynaya man huwa sheekii dhintaba qabrigiisa kasoo baxay bay kula abadan taasi dhici mayso ilahay baa qur-aan ku sheegay taasi inay dhacayn inamaa huwa shaytaan min ashayaaiin maadaama waxaanad samaynaysaa shirki uu yahay shaydaankaasi uu kuu sii dago oo shirkigaa uu kuusii jeclaysiyo qalbigaaga ugu weyneeyo ayuu kuugu imanayaa suuradii sheekhaa haddaad sheekhaa garanaysay haddii aanad garanahayna qof bani aadama suuradiibu kugu imanaya soo inagii tilmaanay inay asnaamta udhex geli jireen kuwii mushrikiinta ahaa si ay u lumiyaan shayaadiinta oo ay kala dhex hadli jireen marka iska ilaali shayaadiintu iyo kudagin shekhu islam ibnu taymiya raxima llahu tacaala ayaa wuxuu tilmaamaya xataa dadka qaarkood inay ibnu taymiya isaga soo dhigeen oo ay u tegeen shayaadiintu markaasaa ay yidhaahdeen billay malaaig malaaiga isku soo kaa shabahday is ui malaaigtu been ma sheegta buri been baana idin sheegeen markay idinku yidhaahdeen shaydaankaasi markuu idinku yihi ibnu taymiyane ee iska ilaaliya وعn khawla binti xakimi qalat waxay tihi samictu waxaan maqlay rasuul الlahi salى الlahu alيه wasalam oo yaqulu le man nazla qofka dega manzilan meel oo faqala idha acuudu bikalimaati illahi taamaat acuudu waxaan magan gelaya bikalimaati illahi kalimaadka ilaahay ataamaati ee dhamayska tiran kalimaadka ilaahay ee haddii ay war yihiinna run ah haddii ay xukum yihiinna cadaalada tamaamka kalimaadka ilahi lagu sifeynaya waa sidaas min shari maa shay sharki baan ka magan gelayaa khalaqa ilaahay uu abuuray lam yadurahu shayun shayna ma dhibo xataa yarxala ilaa uu ka guurayo qofku min manzilihi dalika meeshaasi uu deganaa rawaahu muslim marka magangalka ilahay la magan galaa inuu cibaado yahayba xadiidku tusinaya ilahay cidaan haddii loo leexiyana waa shirki wey ilahay baa la magangeli karaa asmaadiisa iyo sifaatkiisa hadalka ilahay inaanu makhluuq ahayn baynu xadiidka ka qaadanayna waayo makhluuq dee haddii uu yahay lama magan galeen saasaanay aimadu caddeeyen sida imaam lbayhaqi raximah llah iyo aimo kaleba waxa inaanu hadalka ilaahay makhluuq ahayn bay ahlu sunau xadiidkan u daliishadeen waxaa laga qaadanaya fadliga ay ducadani leedahay siday dhibka kaaga badbaadinaysa bale waxaa laga qaadanayaa nawaasil cibaad wlmakhluuqaat biyadi illah ilahay baa khalqigiisa maamula haddaad markaa ilahay aad magan geshid allaha maamula waa kaa celin doonaa dhibkoodana allah subxaana watacaala waa kaa hor istaagi doonaa qaala fiihi masaail masaail baa ku jirta baabka alula tafsiru aayat ljin aayaddaa suurat ljini ku jirta tafsiirkeeda athaaniyatu kownuhu min ashirk caddaynta la caddeeyey in magangalka ilahay cid la magan gala ay shirki tahay athaalithatu alistidlaalu daliishiga loo daliishaday cala dalika arrinka bilxadiid xadiidka loo daliishaday oo maadaama magangalka ilaahay la magan gala uu cibaadaya sida xadiidku uu tilmaamay ilaahay cid aanah in la magan maxay noqonaysaa shirki lianna alculamaa maxaa yeelay culimadu yastadiluuna waa daliishadaan bihi xadiidkan waxay u daliishadeen calaa ana kalimaat ilah ilahay kalimaadkiisu hayru makhluuq ah inaanay makhluuq ahayn oo sife ilahay ay tahay qaaluu waxay yidhahan liana alisticaada maxaa yeelay magangalka bilmakhluuqi makhluuq la magan galaa shirkun weyi marka hadday kalimaadku makhluuq yihiin lama magan galeen marka halkaa culimadu waxay caddeeyeen kalimaadka ilaahay sababta loo magan galay inay tahay inaanay makhluuq ahayn ee sife ilaahay ay yihiin waayo makhluuq lama magan galo alraabicatu fadiilatu hada ducaa ducadan fadligeeda maca ikhtisaarihi iyadoo gaaban alkhaamisatu ana kawna shay shaygu ahaanshaha uu yahay yaxsulu bihi mid ay kusoo xaasilaysa manfacatun dunyawiya nafci adduunyo oo min kafi sharin in dhibaato uu kaa celiyo aw jalbi nafcin ama wanaag uu kuu soo jiidaa laa yadullu tusin mayso calaa anahu laysa min ashirki inaanu shirkiga ka mid ahayn waa masaladii aanu ka hadlaynay haddaad jin magan gasho oo dabeetana ay jin kale kaa celiyaan ama qof dhintay aada magan gasho dabeetana shayaadiintu ay wax kuu qabtaan si ay kuu sulumiyaan taasi daliilu ma aha inaanu shaygaasi shirki ahayn oo shay kastoo adiga waxtar kuule siday kuula muuqato ama dhibaato kaa celinaya siday kuula muuqataa maa macneed inu xalaaliy waxaa xalaala wixii ilaahay xalaaliyey waxaa xaaraama wixii ilaahay xaaraantimeeyey waxaa shirkiya wixii diintu shirki ay ku sheegtay walow adigu nafci aad ka heshi siaad tilmaamaysid waxaa tawxiida wixii ilaahay tawxiid uu ku sheegay walow adigu aad noqotid ba mid ay dhibaata kasoo gaadhay sida aad sheeganaysidee wallahu aclam waxka bilahi tawfiiq wasala allahu cala nabiyina maxamed wala alih wasaxbih waslama tasliima kasiira